بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منهج الكتاب والسنة في الدعوة إلى إقامة العدل منهج الكتاب والسنة في الدعوة إلى إقامة العدل ودرسك عنوان كيسة منهجك jidka ama qaabka uu u dhigay qur-aanku iyo sunnada nebigu sal allahu calayhi wasalam dadka baaqa loogu jeedinayo inay oogaan cadaaladda cadaaladda in la oogo jidkeebuu qur-aanku iyo sunnada u maray hada huwa darsigu waa intaa alcadl waاlinsaaf labadaa kelmadood baa af carabiga la isticmaalaa alcadlu walinsaaf cadli waan sharxi doonaa alinsaaf af carabi ahaan waxay ka timid mina annisf annisf nisfigu isago kala badh maaha ah waxaad leedahay fulaan ansaftuhu ansaftu fulaana maxay ka timid bimacnaa haddii shay la isku haystay shaygii la isku haystay laba qof ay isku haysteen waan u kala baray mid walba barhkii baan siiyey ansaftuhu ay acطaytuhu nisfa nisfigii uu ku lahaa wixii lagu muransanaa ayaan siiyey halkaasay ka timid kelmadda af carabiga alinsaaf min الnisf alcadl oo iyadana maxay tolay mutaraadif mutaraadif u ah imika zamankan aan ku jirno waa qiyamka lumay wey way lumtay waa qiyamka lumay wey alcadaala waa kelmadaha aadka loo calaliyey afka waa lagu calaliyaa maqalkeeda iyo dhawaaqeeduna waa fara badan yahay laakiin dhaqankeedu maanta muslimiinta dhexdooda way ku yartahay waa kelmadaha sidii loogu celcelinaye loogu celcelinayey dadkii ay aada moodaba inay maxay tolayeen macnaheedii iyo duxdeedii iyo damiirkeedii iyo dareenkeedii hoose inuu ka baxay saaxada xataa waxaad ugu tegaysaa adducaa dadkii diinta waday dhexdooda ayaad ugu tegaysaa qiimaha alcadaala oo dhexdooda kusii naaqusmaya oon isku cadaalad falaynin oon isku insaafeynaynin ayaad ku dhex dareemaysaa marka eh, qiimaha ay leedahay iyo siduu islaamku iyo qur-aanku siduu inoogu yeeday aayado badan baan akriyi doona haddii ilaahay alcadlu af carabi ahaan luqatan waxaa weeyaan dida aljuur aw اljawr jaara yajuuru jawran wuu leexday leexasho ayuu leexday العدل waxaa weeyaan leexashaduu duddi ku yahay waa tacriifka la yidhaahdo altacriifu biاladdaadi abyad waa cadaan soo maaha carif cadaan maxaad ku carifa cadaan a madow buu ku yahay umada odhan soo wax kale ma hayside alabyadu did alaswadi طawiil caraf did alqasiiri umad odhan a marka waxaa la yidhahdaa manaaiqadu cilmi اlmaniqa marka la dhiganayo waxay yidhahdaan aلtacriifu biاladaadi marka jawr baad galan leexasho iyo dulmi iyo qallooc waad garan macnaheeda soo mah maxaa lid ah alcadl ayaa did ah cadaltuhu waan toosiyey wey af carabiga cadaltuhu waan toosiyey sharacanna waxay yidhahdeen alcadlu waxa weeye almusaawaa in aad sintid bayna man yalubu اlmusaawaa baynahum dadka raba in aad kala xukuntid ood qof walba aad marisid mariinkiisii saxda ahaa in aad si saxa u kala marisid ayaa la yidhaahdaa alcadlu ilaahay subxaanahu watacaala wuu inagu booriyey kitaabka qur-aanka waa ka buuxa qaala allahu tabaaraka wa tacaala shahid allahu anahu laa ilaaha ilaa huwa wاlmalaaئikaةu waulu اlcilmi qaa'ima biاlqisط laa ilaaha ilaa huwa alcasiiz alxakiim ala cimraan shahid allaahu ilaahay waa ka mara kacay muxuu ilaahay ka mara kacay ilaah xaq lagu caabudo ilaahay m ilaah kale inaanu jirin ilaahay baa ka mara kacay wاlmalaaئikatu malaa'igtuna way ka mara kaceen maxay ka mara kaceen ilaah xaq lagu caabudaa inaanu jirin ilaahay mooyaane wa ululcilmi wa ululcilmina way ka mara kaceen malaaigta iyo ululcilmigaba waxaa u qadiran hahidadii hahid allaahudii ay hahid اmalaaikatu wa shahida ululcilmi qaiman xaal uu yahay rabbi mid ku quman bilqisi cadaalad buu ilaahay ku quman yahay afcarabiga alcadlu wاlqisu waa laba macno isku dhow laakiin waxaa la yidhi qisiga ayaa ka sii talax dheer oo ka sii macno gudan alcadl laa ilaaha ilaa huwa alcasiiz اlxakiim wamaa rabuka biظalaamin lilcabiid ma ahayn rabbigaa mid dulmigiisu badan yahay addoommaha walaa yadlimu rabuka axada rabbigaa cidna ma dulmin ilaahay cidna ma dulmin iyo xadiidkii yaa cibaadii addoommahaygiiow inii xaramtu الظulma calىa nafsi wajacaltuhu baynakum muxarama falaa tadaalamuu addoommahaygiiyow inii xaramtu ulma calaa nafsi nafte nafteeda waa ka xaaraantimeeye ulmi nafteeda waan ka xaaraantimeeye ilaahay subxaana dhexdiinana waan dhigay inaydaan isdulmin baan xukumay hee falaa tadaalamuu ha isdulminina haddaba bal ilaahay aayo kale wuxuu ku sheegayaa haayadda iyo danta laga leeyahayba ambiyada ilaahay soo diritaanka uu soo dirayba inay tahay dadku inay cadaalad helaan bal aayadda ila dhegeyso walaqad arsalnaa rusula wallaahiye xaqiiqa waxa ah inaan soo diray rusushaydii maxaan ku soo diray bilbayinaati mucjizaat baan usoo dhiibay waanzalnaa waxaan dejiyey macahu macigooda ambiyadii alkitaaba nebi walba kitaab uu ummadiisa ula tago ayaan raaciyey wاlmiizaana iyo miisaan xaqa ee baailka lagu kala garto limaada yaa rabbi rabbo maxaad ambiyada usoo dirtay rabbaa cilleeyey wuxuu yihi waxaan ambiyada usoo diray ee mucjizaadka usoo raaciyey een kutubta usoo dhaadejiyey oon miisaanka idiin dhex dhigay hee liyaquuma annaasu bilqisti dadku inay u qumaan dhexdooda cadaalad liyaquuma almu'minuuna lama dhihin liyaquuma annaasu liyaquuma almuslimuuna ilaahay ma odhan liyaquuma annaasu dhulka aadamaha ku nooli cadaalad inuu helo muslim iyo gaalba cadaalad inay helaan oy si cadaalada u wada noolaadaan ayuu ilaahay ambiyada usoo dhaadhiciyey aayadda afaraad ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ina allaha ilaahay yamurukum ilaahay waa idin amraya an tuaddu lamaanaati ilaa ahliha dadkeedii faraha ka geliya waidaa xakamtum bayna annaasi dadka dhexdooda haddaad kala xukuntaanna an taxkumuu bilcadli dadka cadaalad ku kala qura marka la laydinku yidhaahdo kala dhexgala laba kelmadood baa soo noqnoqda oo islaamku uu aada labadaba isku dhowdhow alcadlu waalfadlu cadlu waxaa weeye saan kuu sheegay wixii aad tabanaysay ee laguu geystay de in lagaa lagaa xaq mariyo ood xaqaagii heshid cadli baa la yidhahdaa darajo kalaa jirto ka sarrayso la yidhahda fadli ahoo wax allaale w xuquuq aad lahayd marka ay kuu caddaato haddaad iskaba dhaaftid ka war ood cafidid a idan waa labadaa darajood alcadlu wاlfadlu marka cadaaladooda ka sheekaynay fadliguna qur-aanka aad buu uga buuxaa oo adiga oo ogi lagaa gardaran yahay adiga oo og inaad maxay toolay xaq ku taagan tahay haddaad dan ilaahay ku dhaafto ka war iyadna kaba sii kaba sii mudan aayaad baa ku soo arooray cumar abubakr sidiiq radia allaahu canhu inantii uu dhalay caaisha radia allahu canhu nabi maxamed baa qabay sala allahu alayhi wasalam waanu jeclaa waanu jeclaa iyadna way jecleed allahuma salli calaa sayidina muxamed sheekaa laga sheekeeyey war xun baa laga faafiyey nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam xaaskiisii oo munaafiqiintii iyo gaaladii madiine joogay ayaa nebigii markay cadaaladiisii iyo aqoontiisi iyo aftahnimadiisi iyo raganimadiisi iyo geesinimadiisi iyo gobnimadiisii markay u dabacdhigi kari waayeen iyo nasabkiisii muxamed ibni cabdullaahi ibni cabdilmualib ah meel allaala meel ay nebi maxamed ka soo galaan markay waayeen ayay yidhaahdeen haynu yar haxagano xaajiyadiisa xaajiyadda hee haynu kula kufno a markaasaa la te caashuu aada u jecel yahaye haynu caasho yar xoxoqna bay yidhaahdeen meel allaal markaa mar xaq aad wadid oo diin aad wadid oo diin aad faafinaysid meel lagu jeclaanayaad moodaysaa a <coughs> dadku hay wada jeclaadaan ma imaqal madadaalibaad aduma idaacadii baad joogtaa imaqal iyo madadaalidii ha dad kuwa ah idaacadaha joogaa wada jecel yahay imaqal madadaali ma mahay adigu diin baad wadaa qaala allahu baad leedahay qaala rasuuluhu baad leedahay sala allahu calayhi wasalam laa shak cadow lahaanaysid wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwa nebi kastoo aan soo diro buy sidaa awgeed baan uga yeelay nebi walow aan soo dirana cadow shayaaiina alinsi waljinni yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqowli guruura jinni insiba nebi kastoo aan soo diro cadow baa uga sugan bu alla subxaanahu wa tacaala dadku ma dadku ma wada cadaaladdoonba dadku damiirkoodu ma wada hufan yahay dadku ma wado qiblad bay u wada jeedaan xashaa lilah waa laisku wada jiraa soo maha uma awrasna alkitaaba aladiina stafaynaa min cibaadina faminhum aalimuun linafsihi waminhum muqtasiduun waminhum saabiquun bilkhayraati maanu ilaahay odhan soo laskuma jiro marka waad ku talagasha aad og tahay inay waramo kugu soo maqan yihiin de markaa taqwada ilaahay iyo cabsida ilaahay iyo gaashaanka ilaahay iyo fadliga ilaahay ayaad ka hoosgelaysaa habeenkiibaad ka casaad leeda yaa rabbi xfadni ya xaafi ilahu adiga o xafida ilahu dadka carabkooda iga xafid oo ishooda iga xafid oo maankooda iga xafid oo xadtooda iga xafid dacwadeeda iyo diinteedana ilah hawqaad oo dadka quluubtooda gey baad leeda subxaanahu watacaala saasay ambiyada ilahay ku bari jireen marka hooyadan caasha radia allahu nin mistax la odhan jiray baa lagu xantay oo la yidhi ninkaasay saasoo kale wax afkeenna soo maraynin qur-aan bu ilaahay subxaanahu sheegay sheekadu waa dheerta uma socdo meeshaan uga socdo umaan ka aadayaa waxaa jira nin uu korin jiray abubakr sidiiq uu masruufi jiray oo gurigiisa kusoo koray oo abubakr sidiiq aad ugu roona qaraabana ahaa qaraabana ahaa reer bani tiim abubakr sidiiq waa tiimi qabaailkii tiim weyn waa quraysh haamaha qurayshe waa weyn haam ka weyn buu abubakar ka dhashay abubakr cumarna wuxuu ka dhashay reeraha yaryar ee reer quraysh ayuu baa ka dhashay oo maalintii Eh, allahuma salli calaa sayidina maxamed maka la furanayey maalintii cumaan bn cafaan eh, la yihi waa lagu eh, allahuma salli calaa sayidina maxamed maalintii xudeybe heshiisku intaanu dhicin nebigu maka uu kor yimid ee la doonay quraysh in lala soo hadlo ayuu nebigu yii cumarow oradoo quraysh u tag adigu oo la soo hadalo dagaal uma socone xajdoon baanu nahay xaj baan u soconnaa dheh cumar baa yihi rasuul alla aniha aydarin buu yihi maxaa dhacay buu yihi an horta ana haydarin bu uri meeshan maka waa reereere eh horta adoo reer yar baa ka dhashay bu uri <laughs> waa teenan imika de ya teenan so mataqaanaan daamaheenan dee anu reer yar baa ka dhashay oo meesha buu yihi dad badan igama horeeyaane horta nin reer weyn ka dhashay dir buu yihi markaan madiine kula joogayna anigu quraysh waan ku hadal adkaabu buu yihi oo waan igi ihi beder toddobaatankii kurka laga guro hala dilo abubakrna waa kii yihi haynu furanno oo xoogaa halaga qaado halaanba bixiyo anigana hadalkaygu kuma fiicnayno waan ku hadal adkaa ragga gurmad badanna meesha kuma lihiye ayaan diraa buy nabiga ayaan diraa buy cumaan cafaan dir buu yihi reer bani umaya a jilib weyn weeyaan reer bani umaya dir buy rasulla saasuu ku diray sala allahu alay asiyaasa sharciya lagu akrista marka maxaan uga socdaa inan nin uu korin jiray abubakar gurigiisa kusoo koriyey oo xoolihiisii iyo maankiisiiba qaba ayaa wuxuu ku biiray kuwii caasho xantay abubakr cid walba ka qaaday ma wuxuu ka qaadi waay wuxuu qaadan waayo makaan koriyey ee ilaa maanta anigu aan masruufo ee inantayda maqaamkeeda iyo sharafteeda og ayaa inantayda cirdigeeda iyo magaceeda sharafteedii meel kaga dhacay allah ku dhaartay biir maanta ka dambe shil aanan siinaynin qur-aan baa soo daadegay waatan markaa walaa yatali ululfadli minkum wasaca yaanay ka gaabin oyna diidin kuwa ilaahay dheeraadka iyo kororhka adduune xoole alla siiyey an yu'tuu inay siiyaan xoolaha inta dhaafsan iyaga ulilqurbaa qaraabadooda wاlmasaakiin masaakiinta wاlmuhaajiriin fii sabiili اllaahi hee hadiidina walyacfuu wixii ku dhacayna cafi walyasfaxuu culamadu way isweydiiyaan casri iyo safxi maxaa udhexeeya wakti ma waa ka soconaya kadalika fadliga ilaahay aad buu isna u ammaanay walaa tastawi اlxasanatu wala sayi'a idfac bilatii hiya axsan samaha iyo xumuhu ma sinna haddii lagu xumeeyo xumaha xumaha ugu jawaabine wanaag ugu bedel faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatu waxaadad moodaa buu yidhi kii adiga iyo isaga cadaawadi dhexdooda dhexdiina ay ahayd kaannahu waxaad moodaa weliyun saaxiib sokeeye xamiimun aad aada u jeceshahay bal waxaad intaa indhahaas ku yar qabatid qofka aad iskugu nicib tihiin wax badan idinkala dhex mareen qof kasta mid baa hoosta ka yar ka yar qaniinsan yahay bal waxaad istiraahdaa un talow kaa saaxiib sokeeye ba ii noqon karaa oo dar ilaahay ba u jeclaan karaa ilahay wakaale kaanahu waliyun xamiim wamaa yulaqaahaa darajadaa ma gaadho ila aladiina sabaruu kuwii sabrka la yimid mooyaane wamaa yulaqaahaa darajadaa ma gaadho ilaa duu xadin mid nasiib weyn cadiim leh oo waa maxay muxuu nasiib u yahay qof aan ku taalo lahayn qof aan caloo lahayn qof aan xasuustiisu badnayn haddii maalin walba kii kelmad ku yidhi kii maalin ku xamtay kii si xun kuu soo eegay kii maalin casuumad kaa reebay kii maalin tartan meel kula galay ma haddaad wixiiba wada xasuusatid sideed ku noolaani bal ii sheeg kayfa tastaii seed u noolaan kartaa noloshan haddaanad cafu ku socon oonad musaamaxa ku socon cafa allaahu camaa salaf oo ilaahay intuu ku ammaano ilaahay ku xasuusto ilaahay fadligiisa laabtaada ka tirtiro wax allaale wixii lagugu sameeyey haddaad saa samayn kari weydin de cidna la cidna la socon kari maysid wuxuu nebigu yihi salى اllahu alayhi wasalam maa tajaraca cabdun min jurcatin afضal أjra min jurcati kaydin kadamahaa ibtigaaa wajhi illaah ma qurhqurin addoon wax la kabado oo ka fadli badan ilaahay agtii kabasho cadho boggiisa buuxisay oo uu qariyey isaga oo cadhadaa u qarinaya ibtigaaa wajhi illaah ilaahay raaligelnimo ka hel waa lagaa cadhaysiiyey wax kastoo laguayaa lagu mariyey cadhadiibaad qabatood aruurisay yaanay kaa soo bixin yaan lagu arkin alaaun buu yihi saddex uqsim اllaha calayhina ilaahay baan ku dhaartay buu yihi nebigu saddex maa naqasa maalu min sadaqatin xoolo aadar ilaahay uula baxday ma nusqaamo sadaqadu xoolaha wax kama nusqaamiso nabi maxamed baa ku dhaartay wamaa zaada allaahu cabda bicafwin ilaa ciza addoon dadka inuu cafiyo caado u leh cizi unbuu ilaahay kor ugu qaadaa bimacnaa doqon noqon maysid doqonnimo ma aha musaamaxadu dadka inaad saamaxdaa doqonnimo maaha hadalka dabacsani doqonnimo maaha walaalnimo doqonnimo maaha ma aha waa kaa nebigu ku dhaartay qof dhaqankiisu yahay almusaamaxa inaan ku saamaxaa cizi buu ilaahay kor u qaadaa subxaanah waman tawaadaca lilaahi rafacahu allah qofka dhuldhulka dar ilaahay isku dhiga een isqaadqaadin iarkaa imaqlaa isaasaan ahay alla ilaahayna wuxuu cizigiisa iyo magaciisa ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u qaaday xaggii qaraabadana waa kii lahaa waxaan ka hadlayna alcadl wاlfadl si aanad had iyo jeer aanad u odhanin xaqaygii ha la iga maqan waxbaa la ii sameeyey si aanad u doondoonin had iyo jeer wuxuu qur'aanku kugu kabo uu ku yidhi waar darajo kalaa jirto cadaaladda ka sarayso fadli la yidhaahda eh waxaad badisaa <coughs> alcafw wاlmucaafaatu wاlmusaamaxa dhaqan u lahayd laysa alwaasilu bilmukaafii ayuu nebigu yihi sal sl waa aggii qaraabada iyo raximka ilmaadeerada abtiyaasha raximkaagii waasilku ma aha buu yidhi ka qaraabada xiriiriyaa ma aha buu nebigu yihi sal slam hadba sida loola dhaqmo ka dadka uula dhaqma hadday tolkaa ku xiriiriyaanna waad xiriirini hadday ku jaraanna waan jari waasil maaha kaasi dee waasilku waxa weeyaan buu yihi man waa ruuxii idaa quicat raximuhu haddii la jaro xiriirkiisa iyo tolnimo xiriirkiisa hadday tolkii jaraan wasalahaa isagaa xiriirinaya buu nebigu alayhi wasalam yaa rasuul allahi rasuul alla alayhi wasalam raxim baan leeyahay waan xiriiriyaa way jaraan waan siiyaa way diidaan waan ammaanaa way caayaan nebigu muxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi sidaa tidhi hadduu arrinku yahay ilan uma maqlaya ileene umuu maqal une kun kale kamuu dhegaysan nebigu soma sal slam markaa muxuu yidhi sidaa tidhi hadduu yahay buu yidhi waxaad la mid tahay adiga oo waraabinaya dambas kulul dambas kulul adiga oo waraabinaya ayaad la mid tahaye ha joojin xiriirkooda buu nebigu sala allahu calayh wasalam idan labadaa daraja haynoo kala caddaadaan alcadlu alcadlu waalfadl cadliga marka laga hadlayo kadalika markaa waxaa soo boodaya <coughs> tilmaamaha ilaahay ilaahay waa caadil muslim iyo gaal ilaahay ma simin abaalmarintooda kuma simin caasi iyo iyo mxuu ahaaye daaic ilaahay ma simin almujaahid wاlqaacid ilaahay ma simin alcaalim wاljaahil ilaahay ma simin ma simin oo min sifaadka ilaahay baa ka mida cid waliba dadaalkii ay la timaado iyo shaqadii ay la timaado abaalmarintiisa inuu kaga horu mariyo de ka fadhiya hadi cadaalaة الlahi tabaaraka tabaaraka wa tacaala dhegayso wuxuu yihi ilaahay afaman kaana muؤmina kaman kaana faasiqa ma kii mu'minka ahaa iyo faasiqa ayaan simaya darajo iyo fadli iyo aakhiraba laa yastawuun ma simayaan bu ilahi subxaanahu wa tacaala ama aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat kuwii iimaanka laga helay camalka saalixa la yimid hee falahum jannaatu lma'wa hoygoodu waa jannadii la degayey nuzula meel anigu aan u diyaariye raxmaanka haddaan ahay waa ilaahay ayay degayaan bima bimaa kaanuu yacmaluuna bimaa kaanuu yacmaluun wixii adduunka camal wanaagsan ay la yimaadeen ayaan ka abaal marinaya afaman kaana muuminan kaman kaana laa laa yastawuun ilaahay wuxuu yihi afanajcalu lmuslimiina kalmujrimiin ma muslim iyo mujrim ayaa simaya maa lakum kayfa taxkumuun maxaa idin helay waa maxay waxaad ku xukumaysaa wax waa cadaalad ilaahi subxaanahu wa tacaala kaas waa xataa aakhiro muxuu yihi ilaahay subxaana ina allaha laa yadlimu nnaasa shaya ilahay dadka waxba ma dulmiyo walaakina annaasa anfusahum yadlimuun dadku iyagaa laakiin isdulmiya aayadka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala <coughs> yowma alqiyaama wanadacu lmawaasiina alqisط waxaan oogayaa oon qotominayaa oon taagayaa yowma alqiyaama miisaankii cadaaladdan qotominayaa yowma alqiyaama falaa nafna wax allaala wax nafi ay la timid oo wanaag ah laga dulmin maayo hee wain kaana miqaala xabbatin min khardali wax la arko wax ugu yar haba noqdee ataynaa biha waanu u keenanaa wakafaa binaa xaasibiin annaga ani igu daaya buu yihi xisaab marin anaa idinku filan idin dulmin maayo bui alla subxaanahu watacaala beri baan maxay toolay qolooyin kristan aan la dooday masiixiyiin ah markaasaa waxay yidhaahdeen diintiinna naar iyo jahannamo iyo xutamo iyo ladaa iyo ha saciira iyo diintiinu waa wada naar bu igu yihi kiniisad buu wadaad ka ahaa ana masaajid baan wadaad ka aha alwadaadaani <laughs> ah, markaasa wuxuu yihi annaga diintayadu hee naarba ma jirto maa fi jahanama bibalka naarba kuma jirto oo maxaa la samaynayaa dadku jannadu bay wada gelayaan ubu markaa wuxuu igu yidhi yaa yaa naxariis badan ma ilaahaanu caabudnaa naxariis badan mise ilaahaynaa naxariis badan keebaa naxariis badan markaasaan ku horta xagga naxariista waynu iskugu iman doonaaye ana intee deer ma idhaahdaa tusaada markaa usoo qaad adna macallin baa tahay adna macallin baan ahay baan meesha fasalkaaga ardaydu miisma yihiin may bu yidhi saw qaar xariifiin iyo ma jiraan iyo qaar waxba aan soo akrisan haa bu yidhi natiijada markaad imtixaanka aada geshid ardaydaadu marka imtixaanka ay galaan eed imtixaanka saxaysid macallinow ayuhal wadaadu hee marka aad saxaysid dadka miyaad wada najixisaa ardayda oo dhan may buu yidhi kaan dadaalin dee maxaan darajo u siinayaa allah maxaa tidhi kaan dadaalin buu yidhi maxaan darajo u siinayaa buu oo markaa maxaa dhacaya baan idhi waa dulmi buu yidhi waa hee waa dulmi inaan simo kii dadaalay ardayga ahaa hee iyo kii aan dadaalin inaan simo midna labadaba toban toban midho aan ka taxo waa dulmi buu yidhi wasaaradda ay qabsanaysa shaqadaa laiga eryaya aha ma soo dhacay mise ma soo dhicin ma ku jiraa waa ku jiraa soo maa haye markaasaa ku jaak allah khayr allah ibaara fi ha jaak allah khayr bu odhan gaalada looma duceeye ka noqota algaar fiiri hadda waxaa ku waxaa ku ihi waayahay adigoo macalinoo soddon caruura haya ayaa kala gartay midna inaad sagaalsiisid midna toban midna lix midna afar midna u dhacay aad tidhaahid allaahu ilaahay subxaanahu wa tacaala khaaliqu kulli shay ayaa isaguna ina yidhi ambiyaan idiin soo diraya kutubbaan idiin soo dhaadhicinaya adduunka imtixaan baad u joogtaan imtixaanka kiina ku baasa jannaan gelinayaa kiina ku dhaca naar baan maxaytoola gelinayaa maxaad markaa dulmiga adigu aada isku diiday inaad labaatan soddon arday aad dulmi aad kula dhaqantid maxaad khaaliqa ilaahay ugu xukuntay inuu dadka kala dulmiya alla subxaanahu wa tacaala hadda fiiraad ma ku dhacatay oo waa kano waa kana subxaanahu wa tacaala de ilaahay subxaanahu wa tacaala cidna ilaahay ma dulmiyo marka yaynu ka baranaynaa cadaaladda ilaahay baynu ka baranayna waa magacyada ilaahay soo maaha so magacyada ilaahay maaha adaa ilaahay baynu ka ba iyo dadkasu ilaahay ula dhaqmayo markaynu badana cadaalada maqalno waxay nagu soo degdega maskaxdeena muslimiinta innaga madaxda madaxda madaxda cadaaladda aynu ka sugna innagu a madaxda iyo boqorada iyo ha inaga wa kaana aayaadkan innaga inaanay nagu soconin ayaa laga rabaa xadka ad cadliga inuu oogo dhexdeenna inaynu isku cadaalad farno guryaheena iyo qoyskeenna inaynu isku cadaalad farno xaakimku intuu xukumo inuu cadaalad falo muslimku gaalka inuu cadaalad falo gaalka waan ka sheekayn doona dowladda muslimkii inay kula dhaqanto dowladaha gaalada cadaala nabad marka aad ku jirtid iyo marka aad dagaal ku jirtidba cadaalad baa lagaa rabaa markay dadku isjecel yihiinoo walaalaya sida masaajidka loogu wada jiro dhibaato ma jirto a goorma cadaalada loo baahan yahay waa markaynu isqabanno waa marka la yidhaahdo haddaad doonaysid qof inaad akhlaaqdiisa ogaatid waxaad eegtaa markuu cadhoodo siduu u dhaqmo markaa un eg intuu salaada ku jiro khushuucayuu ooyayo aad ha u fiifiirsan waxba ka ogaan kari may sidii leele goormaad hebel helaysaa inuu akhlaaqdiisu fiican tahay cinda alqadab markuu cadhoodo ee wax ka maqnaado ee indhuhu dhidida indhuhu casaadaan ee hareeraha u ka xumbaynayo ee tiaa itaqi ya walad itaqi illaah ilzam xaddak hadduu yihahdo samicnaa wa aacnaa yihahdo hay khayr acuudu billahi min ashar acuudu billahi min ashar uu dego mise haddii uu hee uu durduriyo akhlaaqda halkaas ducooyinkii nebiga waxaa ka mid ah sal slam ilaahayow xaqa igu sug markaan bed qabo iyo markaan caro qababa waa ducooyinkii nebiga sala allahu alayhi wasalam ilaahayow xaqa sheegidiisa igu sug marka aan hee nabad aan ku noolahay iyo marka aan iyo marka aan cadhoodaba ilaahw igu sug nabigu rajo sala allahu alayhi wasalam maxaa maxaa inagu kaalmaynaya cadaaladu dhexdeena inay faafto alwaasic aliimaani kelmad weyn wey alwaasic aliimaani islaamkan aynu ka sheekayno oo dhami ama dhaqaale ha noqdo ama bangiga bangiya ha noqdaan siyaasad ha noqdaan dhaqaale ha noqdo waxbarasho ha noqoto ilbaxnimo ha noqoto wax soo saar ha noqoto cimraan ha noqoto xadood ha noqoto islaamka waxa ooga oo keliya qof ay laabtiisa ay ku jirto akhlaaqda islaamku haddii kale qaanuunka islaamka wuu xadi xiyal xiyalka soo ma taqaanaa xeeladaysani ribada wuu xeeladaysani beenta wuu xeeladaysani qabyaaladda wuu xeeladaysani dulmiga wuu u xeeladaysan welibana aayaduu usoo heli <laughs> ah, waxbuu usoo heli isku kabo weliba ah, wuxuu yihi imaam ibn اlqayim maa aqsaa qalba man kaana lahu kitaabun wadaad kitaab xoora buu isaga wuxuu ka hadlayey alyahuud wanasaara yahuud iyo wanasaara qalbi engega waxay ka qaadeen buu yihi kitaab baa u horumaray markaasuu ibnulqayim sii dheexo wuxuu yihi qof kitaab uu soo maray oo diin uun mar un ay soo martay kadibna ka tegey oo dhabarka u jeediyey alla qalbi adagaa buu yihi imaam ibnulqayim markaas lanna muxuu yaqaanaa xeeladihii loogaga iqigiibuu hayaa sooma xeeladihii lagu kala ayuu kaa garanaya waxaa tidhaahidba aayaddii waa kaaga horeya kumana kumana dhaqmayo waxaa la yidhaahdaa alwaasic aliimaani islaamka iyo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam qawaaniin kumuu hagin saxaabadiisii diinta islaamku xalaal iyo xaaraan keliya kumay hagmin ee waxaa ka horreeyey intaa iimaanbaa ka horreeyey laba arrimood baa tusaale u haysaan khamriga waa lagu cabayey madiina maka iyadoo lagu cabayaa laga yimid khamriga madiine waa lagu cabaye saddexdii daraje uu qur uu maray khamriga in la xaaraantimeeyo maalintii qodobkii saddexaad ee la yihi fahal antum muntahuun war khamrigu wuxuu idiin yahay isku kiindiraya iyo cadaawad iyo baqdaa buu idinku samaynayaaye ma ma iska daynaysaan fahal antum muntahuun xadiidka bukhaariya muslim ku jiraa wuxuu yihi tukaamadii khamriga iibinayey ee madiine bakhaarada ku haystay foostooyinkii iyo wixii uu khamrigu ugu jiray haamihii khamrigu uu ku buuxiyey intay ul qaateen bay haamihii dhexda ku dhufteen khamrigii baa soo khamrigiibaa soo daatay wadooyinkii sidii roob soo rogmaday oo kale markaasay lugaha ka dhowran jireen khamrigiioo qulqulaya madiine dhexdeeda maqaanuun bay ku jabiyeen aayaddu markay tiri fahal antum muntahuun miyaana kale qarsan karaynin bal horta intan horta intan ha iga dhammaato hadhow baan aayadda fulin doonaa intan xoogaa yar baa igaga baxaya bal horta intan haliimiyo horta in allaha afuuru raiim ilahay waa afuur markaana doonan inaad hogaansanaatid kun wax baad heli kartaa oo aad ku sasabatid fulinta ay ku fuliyeenee khamriga ay ku daadiyeen waxa uga horeeyey xaaraantinimada khamriga oo qaanuun ah iimaan laabtooda degay baa uga horeeyey gabdhihii baa la yidhi xijaabta maanta wixii ka dambeeya laabtiinana qariya jeebka la sheegaa waa halkan jeebku waa halkan halkanaa furnaan jirta awal mar halkanaa furnaan jirta gabdhaha markaasaa cunuqooda iyo laabtooda waa la arki jiray markii la yidhi laab qariya oo maxay toole gacmihiina maalaanaha yaan la arkin maxay sameeyeen dumarkii marooyin meesha yaal yaalay oo madhay muruuduhinna ayay bilaabeen intay jeexjeexaan bay mid walba isku duubtay intay guriga imanayso si aan loo arag laabteedii furnayd waxay odhan kari lahayd toorta guriga ha togon marada soo xidho markay maqleenba aayaddii maxay bilaabeen gabadh walba intay maro jeexatay ayay isku duuduubtay tiri waddada bari kari maayo mar hadduu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala amay fahmaysaan haddaan mar maxaa la yidhahdaa kaas alwaasica diini diinta islaamkeenu maanta aynu rabno inaynu qaadno oynu ku dhaqanno aynu meel walba aynu la tagno qaanuun ma ah xalaal iyo xaaraan keliyana ma aha marka lagu arkayo uun ma aha ee waxa weeye shay adigu aad doonaysid yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illaahi warasuulih wataquu llaha ina allaha samiicun caliim waa duulka iimaanka laga helow arrinka ilaahay iyo arrinka nebi maxamed arrin idinku aad leedihiin iyo dana gaarood idinku aad leedihiin ha ka hormarinina wataquu llaha ilaahay ka dhowrsada in allaha ilaahay samiicun waa maqlaya waxaad isku sheegaysaan caliimun waa ogyahay uurkiina waxa ku jira alla subxaanahu wa tacaala marka ilaahay subxaanahu wa tacaala uurkaaga waxa ku jira waa ogyahay xantaada hoosena ilaahay waa ogyahay kamana qarin kartid laa yuminu axadukum xataa akuuna axaba ilayhi min waalidihi wa waladihi axadkiin iimaankiisu ma dhammaystirna ilaa aan anigu noqdo buu nabigu <coughs> sala allahu alayhi ka uu ka jecel yahay naftiisa iyo caruurtiisa iyo ubadkiisa cumar bin khaaab ya rasuul allah cumar baa yihi rasuul allah cid walba waan kaa jecelahay ubadkayga iyo iyo reerkaygaba waan kaa jecelahay laakiin nafteeda kaama jecli nafteeda kaama jecli runta isku sheegi jireen ha runta isku sheegi jire ya rasuul allah inta kale waa oride laakiin naftayda hadeer weli kaama jecli bu yihi rasuulka intuu qorstay bu yihi xataa nafsaka yaa cumaaru cumarow wallay aanu iimaan kuu dhammaystirmaynin ilaa anigu aan noqdo qofka koowaad ee aad ku jeceshahay eed ku dayatid eed jacayl maxay ah jacayl durmaan loo tumo ma haddee jacayl durmaanada iyo hamhamhamle ma ah haddee ma aha waa jacayl maxay ah raacitaankiisii ku dayashadiisii magac koruqaadkiisii sunnadiisu inay faafto cidda la dagaalamaysa in laga hor tago hada maxabatu rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam idan cadaaladi dhexdeena inay faafto waxa kow ka ah diinta iyo shareecaddu laabteena inay degto deedna aynu isku ogolaano inaynu si cadaalada aynu aynu u wada dhaqanno qodobka afaraad maxaa inaga hor jooga cadaaladdu inay faafto aynu isku cadaalad farno oo wadaadku wadaadka u cadaalad falo wadaadku hee wadaadka la midka u cadaalad falo uu u qiro oo yidhaahdo aclamu mini horta iguu tukaday horta ibuu soomay cilmigaa intaa waa igaga fiican yahay waa iga dadaal badan yahay dacwadda bulshadu u faafinaya eeg jazaaha allaahu khayr wabaaraka allaahu fiih wixii mas'ale aad ku diidan tahay iyo wixii aad wax kaga duwan tahayna aad si hoose ula sheekaysatid ood guri ugu tagtid waryo masalada saasaa tiri qowlkeedu waa sidaa aad idinku si walaalnimo aad u sheekaysataan laakiin ummaddii aad tustaan dad isjecel oo isbixinayo oo walaalo ah inaad maxayto inaad tihiin alcadaala alcadaala halkaa ka soo bilaabato halkaas ay ka soo bilaabato maxaa inaga hor jooga itibaacu lhawa inaga hor jooga maraykan iyo yurub ma intay shireen bay yihahdeen muslimiintu yaanay cadaaladda ku dhaqmin ciidan <coughs> bay inoo soo direen o yihahdeen ar cadaalad ku dhaqma wadanada inaga xooga badani ma waxay inoo diideen akhlaaqdeenu inay wanaagsanaato inoo diideen innaga dad nidaamsan oo kala dambeeyo oo isxushmaynaya oo isjecel oo walaala ah inay noqono a ma united nationkaa sharciga inoo diiday cid allaale cid kaa hor ma jirto cid kaa hor ma jirto nacam falaa tattabicu اlhawaa haddaba war hawadaada ha raacina an tacdiluu anlaa tacdiluu inaydaan cadaalad falin hawadiinu yaana idin xambaarin wain talwuu aw tucriduu faina allaha bima tacmaluuna khabiir haddaad dhabarka jeedisaan oo diinta diidaan ood cadaaladii ku dhaqmi weydaan ilaahayna waa og yahay waxa aad samaynaysaan subxaanahu wa tacaala shan majaal oo ay gasho cadaaladdu oo deg deg uga baxaya haddii ilaahay kow majaalka koowaadee cadaaladdu ay gashaa waa madaxda muslimiinta kow alcadlu bayna raciyatihi inta uu madaxda u yahay inuu u cadaalad faro toddobadii nebi maxamed uu sheegay sala allahu calayhi wasalam ee uu yihi harhka ilaahayba yowmal qiyaamo harhsadaan maalinta aanu jirin harka ilaahay maahay har kale maxaa ku jiray imaamun caadilun soo maha imaamun caadilun waa albaabka waa majaalka koowaad ee u uu galo alcadaala oo maxay ah mas-uulkaa muslimiinta joogaa inaanu xil u dhiibin cid aanu qalmin in uu ka dhigto saaxiib sokeeye cidda la talinaysa ummadda cidda u naxaysa kala xukunkooda iyo kala saarkooda inuu daacad u noqdo cidna dhabarka aanu ku haynin cidna aanu nabcayn dadku ay u siman yihiin waa kelmadii abubakr sadiiq radia allaahu canhu iyo cumarba ay ku khudbadeeyeen radia allaahu canhuma muxuu yidhaahdeen alqawiyu fiikum alqawiyu fiikum aciifu cindii wاaciifu fiikum qawiy cindii xataa uciyahu xaqah kiina idinka dhexdiina xooga ku leh magaca iyo maamuuska iyo hantida ku leh dadka xaqooda qaatay aniga agtayda buu yihi abubakr waa daciif inta aan ka qaadayo dadka wax uu ka qaatay kiina idinka daciifka ah ee madluumka dhexdiina ahna agtayda buu yihi cumar waa qawi inta aan xaqiisa inta aan xaqiisa muxitana u keenayo qaala ibnu taymiyatu raxmat ullaahi calayhi muxuu yihi cadliga cirka iyo dhulkaa ku kala qotoma bal wuxuu yihi waxaa suurtagal ah buu yihi dowlad gaal ah laakiin cadaalad ku dhaqanta ilaahay inuu magaceeda iyo sii sii joogeedaba inuu dheereeyo waxaana suurtagal ah buu yidhi dowlad muslin ah laakiin aan cadaalad ku dhaqmin ilaahay inuu dedejiyo oo ilaahay uu dumiyo idin dhacata misaan ku celiya halkaa halkaan ku yar celiyo ku celiyo dowlad gaala ah. maba gaalba waxaa suurtagal ah ee inuu ilaahay cumriga u dheereeyo sii jirto cadaalad bay dhexdooda ku dhaqantahay dowlad muslim ahna oo laakiin cadaalad aan ku dhaqmayninna ilaahay inuu daboolka ka qaado oo dhanka kale u rogo aadaal alcadaala halkaa wuu galaa xaakimka wuu galaa xaakimka haddaan idhi maxaa soo hoosgelaya macallinkii malcaamadda dhigayey macallinkii iskuulka dhigayey shirkadda ninkii hogaaminayey iskuulka kii maamulayey warshadda kii maamulayey intaasoo idili mid qof walba inta uu madax u yahay qof walba he inta uu madax u yahay buu muxuu yahay imaam buu u yahay xataa imaam almasjid imaamka masaajidka ayaa soo hoosgelaya cadaalada nebiga waxaa ka mid ahaa sala allahu alayhi wasalam markuu dadka la hadlayo indhaha <coughs> aragga uu eegayo ayuu u qaybin jiray baa la yidhi cid keliya nebigu si gaaro uuma eegi jirin waxaa saxaabadu waxay yidhahdeen waxaanu moodnaa buu yihi siduu mid mid noogu eegayo waxaad mooddaa buu inuu qof gooni inuu la hadlayaanu moodi jirnay buu nebigu sala allahu alayh xataa araggu u qaybin jiray nebigu sala allahu alayhi wasalam saxaabada qodobka labaad ee ay gasho cadaaladdu waxaa weeye alxukmu waa maxkamadaha waddankan aynu joognana meelaha ugu liito waad ogtiin dhibaatada halkaa ka taalla iminkii waaba waaba la nacayba oo dadku maba soo hadal qaadaan markay bahashii xalismi kari weyday waa la iska aamusay ilaahayna wuxuu le waidaa xakamtum bayna الnasi an taxkumuu biاlcadli dadka markaad kala xukumaysaan ha ku raajinina toban sano yaanay qaadan midbaa kalo midbaa kalo dhulkaasaanu isku haysanaa dhowr iyo toban sanaanu maxkamad ku jirnaa limaada dhowr iyo toban sano limaada dhowr iyo toban sano kana laga qaadayo kana laga qaadayo kana laga qaadayo kana laga qaadayo labadiiba looyar baa maxay tolay ay qabsadeen dhowr iyo toban sano ayaa jaga hal jago wamaa akara dalika waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli kala tuur cadaalad ku kala tuur qodobka saddexaad ee cadaaladdu ay gasho waxaa ka mida islaamaha aad qabtaan hadday mid tahayna u cadaalad far hadday kooxa yihiinna <coughs> laba iyo saddex afar hadday yihiinna u cadaalad far kuwa aan weli guursanna allah u yasiro aamiin dhah fankixuu maa طaba lakum min الnisaa guursada guursada dumarka wixii ilaa wixii naftiinu ay jeclaatay ee xalaal ah guursada fankix marka waa ficil amri soo ma ma waajib baa markaa qofku inuu labeeyo sadexeeyo afareeyo waa ficil amriye ha mise way banaan tahay wey macnuhu ma jawaaz ba mise waa waajib ajawaaz maca inuu ficil amri yahay ficil amriguna usuulku wuxuu yihi ficil amri kasta waxa uu ku tusiyaa waajib haddaan la helin qariino ka qaada waajibnimadoo meel kala geysa marka fankixuu waxay la mid tahay fa idaa qudiyat salaatu he anta anta haddaan iska fadhiya ma dembi baan galay salaadda jimca kadib ilahay wuxuu fa idaa salaatu hee fantashiru salaada jimcu markay dhammaato dooloo danihiina qabsada haddana waa iska sugaya casar baan iskaga sugaya aayaddaa miyaan khilaafay waa kale fankixu guursada waa jawaas maa shay guursada taaba aad jeclaataan idinku min annisaa'i dumar manaa labuu ka bilaabay wa alaa saddex wa rubaa afar fain khiftum haddaad baqdaan anlaa tacdiluu inaydaan u cadaalad falin awaaxida halkaagi iska joog sida xaalkay oo kale aayar iska fadha ism awaaxida aw maa malakat aymaanukum dalika adnaa anlaa tacuuluu wataa ciladii ilahay wuu tacliilinayaa dalika warkaasaa mudan anlaa tacuuluu kelmadda tacuuluu laba tafsiir bay culamadu saareen mid jamaahiirkaa ku tegey midna imaam shaafici baa ku tegey daalika anlaa tacuuluu anlaa tadlimuu watajuuruu haddaydaan samhaddaydan cadaalad falaynin mid middiinni koowaad la jooga taasaa mudan inaydaan dulmi la imanine anlaa tacuuluu anlaa tadlimuu waa tafsiir jumhuurkaa kaa qaba imaamu shaafici laakiin macno kalu halkaa kala soo baxay wuxuu yidhi anlaa tacuuluu anlaa taksura ciyaalukum si aydaan caruur badan oo aydaan qaadi karaynin oo idaan hanti u haynin oo aydaan kala wadi karaynin eh, ila markaa caruurtu bataan hawshaa badanaysa eh, halkaas imaam shaafici isaguna uu maxatule uu la tegay qodobkaas afaraad ee uu galo cadaaladu ay gashay waxaa weeye alcadlu bayna alabnaa'i ubadkaad dhashay u cadaalad fal iyagana fattaqu llaaha buu nabigu ilaahay ka baqo wacdiluu bayna awlaadikum ubadkaad dhasheen hee u samafala ubadkaad dhasheen u samafala yaa rasuul allah buu yii rasuul allow ii kaalay wiil aan dhalay baan hadiyad siinayaaye wiil aan dhalay ayaan wax siinayaaye kaalay iraac buu yidhi nabigu muxuu ku yiri sal slam ubadkaagoo dhan miyaad siisay intaad kaa siisay may buu yidhi kan uun baan siinayaa markhaati zuur ma ihi buu nebigu anigu markhaati zuur ma ihi ubadka ma wax wada siiya oo siinta ama ka wada sima laakiin mid si gaarahee de u quudin maxaa ka dhex bilaabmaya dhexdoodii nacayb iyo xasad iyo tartan ha beerin adigu qodobka shanaad uu galo cadaalad uu galo waxaa weeye alcadlu fi اlqawli alcadlu fi اlqawli tan adaga ah hada saab ah alcadlu fi lqowl dhagayso waidaa qultum faacdiluu walow kaana daa qurba wabicahdi illaahi awfu dalikum wasaakum bihi lacalakum tadakaruun waidaa qultum haddaad qawshaan oo hadashaana cadaalad ku hadla hebel waad jeceshahay aad baad u ammaani soo maha waxbaa idinkala dhex maray a waxbaa hee idinkala dhex maray xataa isagoo waxa idinkala dhex maray waidaa qultum facdiluu ama jacayl u qab ama nacayb u qab walow kaana daa qurbo qaraabadaadaba ha ahaado ku marag ful runta sheeg qaraabadaa imika xataa waxaad gelisaan qaraabada wadaadada ataa geliya wadaadadu siba isku qaraabaystaa soma imka it iti isku cimaamadihiba waa isku qaraaba soma wadaadada ataa imika de taa lafteeda geli halkan waidaa qultum facdiluu ilaahay ka baq ilaah abuuray ka baq waidaa qultum haddaad hadashaan facdilu samafala walow kaana daa qurba kaad runta ku oogeysaa haba noqdo mid adiga maxoo toolay kuu dhow eh wbicahd اllaahi awfu cahdigaad ilaahay la gasheenna wafiya daalikum warkaa ah wasaakum ilaahay baa idinkula dardaarmay lacalakum tadakaruun inaad xasuusataan ood u soo laabataan rabbigii baad mudan tihiine carabka runta bar carabka cadaaladda bar fi الridaa wاlgadab qof aad necabtahay qof aad jeceshahay ba u sin qodobka ugu dambeeya cadaaladu ay gashaa alcadlu maca gayri muslimiin xataa dad aan muslim ahayn u cadaalad falbay diintu ku leedahay saxaabadii radia allaahu canhum waa tii laga eriyey maka xoolahoodii la dhacay guryahoodii la boobay hantidoodii la qaatay habeen mugdiya waa tii la saaray iyagoo qaxootiya madiine aadeen tujaar waaweyn bay ahaayeen shilin ma sitaan suhayb sheekadiisa waad maqashay ninkii ruumiga ahaa isagoo dhexda maraya oo maka kasii cararaya waa kuwii qabtay ee yidhi waryaa suhaylow adigoo gaajoonayo oo faqiiraad noo timid hantidan oo dhan makaad ka samaysay ma maantaad doonaysaa adiga iyo hantidiiba inaad baxdaan markaasuu yidhi war ka fiican baan idiin hayaa qurayshay hantideedoo dhan baan idinka tegayaaye ma idaynaysaa inaa anigu nebigii u tago sala allahu alay waslam haa bay yidhahdeen hantidaad anigu hantidiibuu ku wareejiyay gebigeediiba warkiibuu nebi maxamed maqlay sala allahu alayhi wasalam rabixa aba suhay wuuu yii iga walle waa rabxiyey bu waa helay bu haduu hadduu xoolihiisii isku furtay saasay ahaayeen madiinay tegeen waxba ma haystaan waa caydh markaasaa qoraysh baa la soo hadal qaadaa iyaga oo jooga madiina waa la sheekaysanayaa dee markaasay saxaabadu maxay dhahdaan alla maryaa gacanteeda soo geliya ah ma raggana soo saaray mar uun yaa ragga alla ma maka uun mar gacanteeda soo gasho waxaan samayn lahaa waxaan dhigi lahaa hantidaydii iyo toodaba on isku darsan lahaa warkii baa la maqlay saxaabadii nebi maxamed warkii waa gaadhay qur-aan baa ka soo daadegay yaa ayuha aladiina aamanuu adduunka iimaanka laga helo dhegaysta kuunuu ahaada qawaamiina kuwa u qotoma oo u taagan lilaahi ilaahay shuhadaa xaal aad marakacaysaan bilqisti cadaalad aad ku marakacaysaan noqda yaa ayuha aladiina aamanuu duulka iimaanka laga helo hee walaa yajrimanakum yaana idinku xambaarin shana'aanu nacayb qowmin aada u qabtaan calaa an laa tacdilu inaydaan cadaalad falin yaana idinku xambaarin qurayshna caybka aad u aada u qabtaani yaana idinku xambaarin inaydaan quraysh u cadaalad falin walqurayshu yacbuduuna sanam marka sanam bay quraysh caabudaysaa ilaahay uu leeyahay gaal ku dulmiyey ood nacab tahay nacaybkaasi yaanu kugu xambaarin inaanan cadaalad falin icdiluu cadaalad fala huwa warkaasi aqrabu ayaa u dhow litaqwa cabsi ilaahay wataquu اllaha ilaahay ka baqa ina allaha khabiiru bima tacmalu ilaahay waa og yahay waxa aad samaynaysaa ilaaha saxaabada ku amray qoraysh oo gaalo ah inay u samafalaan oy u cadaalad falaan oy qowlka run ka sheegaan oonay ku been abuurin oonay wax aanay geysan aanay ka aargoosanin bal muslimiinta dhexdoodana ka warrama billaahi calaykum muslimiinta dhexdooduna xaalkoodu maxay tolo sideebuu uu noqonayaa shantaa qodob ayay gashaa cadaaladu weligay gashaa aabbahay ubadkiisay gashaa dumarka iyo aad qabtid bay maxootooda ayay ayay gashaa hadalka ayay gashaa cidda aada neceb tahay waxaan kaga baxayaa cumar bin alkhaaab baa nin saab ka dhigay saab meel buu madax uga dhigay cumar ninkiibaa u yimid cumar bin khaaab cumaroo fadhiya markaasuu cumar markuu soo socdo yihi ninkaa ma jecli ninkaa hee ma jecel waana waana dadka u shaqeeya cumar ninkii uu soo fadhiisto kelmadiibuu ninkii maqlay muxuu yihi dhegeyso wuxuu yihi cumarow ima jeclid haa kuma jecli buu waxba hay jeclaan buu yihi jacaylka dumarkaa u ooye eh xaq aan kugu leeyahay miyaad ii diidi xaashaa lilah bu ku dulmiyo xaashaa lilah bu ku dulmiyo weligaa hay jeclaan bu yihi haddaba cumaro aan jacaylka aan ku i dulminaynin oon xaqaygii kaa helayo oon kaa bambaxayo oonan dulmigaaga aanad igula dhacaynin aceelka ah, cumarow adu maatoo eh, aduu ku yaalla alcadaala alcadaala marka aan eh, dadka aan maanta muslimiinta ahayn ee adduunka jooga oo aada inoo diraaseeyo oo inala socda ayaa marka doodaha la doodayo diimaha laga hadlayo ayaa waxaanu ku idhaahnaa annagu diinteydu waxayna amartay cilmiga inaanu wax baranno markaasaanu aayaadkii qur-aanka waxaanu akrinaa qur-aanka ka buuxee wax akriska iqra bismi rabbika aladii khalaq iyo nuun wاlqalami wamaa yasturuun iyo qul hal yastawi aladiina yaclamuuna wاladiina laa yaclamuun iyo yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat iyo markaase gaaladu nagu yidhaahdaan oo haddii diintiinu ay cilmiga halkaa gaadhsiisay maanta halkeed aqoonta ka joogtaan muslimiinay halkeed maanta aqoon ka joogtaan markaasaan madax yar xoqonaynu maxaa tirahdeen idhahna markaas haddana waxaan ku idhaahnaa alcadaala cadaalada iyo sinaanta qur-aanka si ay uga buuxdo iyo sunada nebiga si ay uga buuxdo sala allahu alay intaan imkaan idinku akriya aan uga baxnaa marka looxa intaan looxa usii jeedino ayaan uga baxnaa walaa yajribanakum shanaanu qowmin calaa an laa tacdiluu icdiluu huwa weliba qaafka baan uqalqalnaa weliba aqrabu litaqwa si fiican baan uga baxnaa tajwiidka dee markaasay dhahdaan allah waxaasoo dhan miyaa qur-aankiina ku jiraan bud iyo intaa in ka badanba markaasay nagu yidhaahdaa oo halkan maxaa idin keenay haddaa maxaad naga soo doonteen maxaad qaxooti noogu timaadeen maxaad dhulkiina usoo gubteen maxaad qabiil qabiil iskugu soo cunteen maxaad dumarkiina u kufsateen maxaad daarihiina u dumiseen maxaad soo doonteen haddii diintiinu sidan ay tahay oo diin nadiifa ah aad haysataan oo cadaalad ah maxaad xaq isugu xukumi weydeen maxaad naga soo doonteen madaxa oqanaa ah, wax allaala waxaanu ihahna markaanu garan weyno ayaa waxaanu idhaahnaa dhagaysta diintan haddaanu annagu ku dhaqmi weynay oonu afka un ka nidhaahno siday tahay haddaanu annagu ugu dhaqmi weynay idinka ayaa idinka xigaan ku odhan jira markaan idinkuba qaata idinkuba qaata oo ku dhaqma waanad maqasheen khudbad jumco inaan jarmalka beri u duceeyey caawana waa u ducaynaya nabi maxamed baa sal slam laba ninoo fariid ahaabuu quraysh ku ogaa abujahal iyo cumar bnkhaaab buu nebigu ogaa labadaba cumar baa la ohan jiray waana isla soo koreen laba ninoo laga boqo oho fariid oho deeqsiye ahaayeen markaasuu habeen saqbadh ilaahay nabiga barye nebigu sala allahu alayhi wasalam ilaaho buu yihi diinta aan wado iyo dacwadda aan wado labadaa nin kaan adigu jeceshaheed qalbigiisa wanaag ku og tahay ilaahow iisoo hanuuni diinta hayla hayla dhaqaajiye ah ilaahayuu doortay cumar he cumar bn khaaab ana ana kun iyo afar boqoloo sano kadib waxaan idhi ilaahayow laba dowladood mid ka mid ah kaad adigu dooratay ilaahw diinta islaamka soo geli islaamkan waxa u taraanoo haka qaadaan dhulkan uu yaalle laba dowladood markaa ilahay u baryaana markaa ilaahw jabaanka iyo jarmalka kaad jeceshahay baa ku labadaa dowladood ilaahw mid noo soo muslin aamin dhah aad hay u qaslin ilaahayow labadaa dowladood kaad adigu aad ku og tahay majarbalo sida cumar nebiga u yimid maalintuu muslimeba saxaabadiiyo guri ku dhuumanayo nebigii uu ku dhex jiro bu albaabka kusoo qaraacay markaasay sheed daaqadda ka eegeen alla waa cumar alla waa cumar alla waa cumar waa saxaabadii xamza baa yidhi maxaad la qarqaraysaa sida dumarka maxaa idin hayaa markaasuu xamzo waa cumar xamzo waa cumar baa dibadda jooga soo geli buu yidhi xamze nebi maxamedow ka fur albaabka hadduu wanaag doonana aabbihii wanaagaa tahay hadduu wax kana doonana seeftayda maaha tiisaan ka qaadiyon ku diliye waa xamza markaasay saxaabadii yar qaboobeen esh calaa xamza war ninkaasoo war ninkaasoo kale markuu markuu muslim kuu yahay esh calaa xamza nebigii baa yidhi xamzow laftaaduba fadhiiso nebigiiba albaabka ka furay raqabada intuu qabtay nebigu cumar cumar intuu leeka ah ratida taagan buu cumar ku boodi jiruu kori jiray intuu raqabada nebigu qabtay sal allahu calayhi wasalam oo uu soo rujiyo soo qaaday ayuu gudaha soo geliyey nebi maxamed sal slam war maxaad doonaysaa buu yiri waan muslimayaa buu yihi qul ashhadu an laa ilaaha illa allah wa anna maxameda rasuulullah ma ashahaatay intuu eegay buu ka qabanaysaa nebigaa wax noo dhigdhigayo halkanaanu fafadhinaa oo maxaad makada kacbada ugu dhex dhigan weydeen quraysh baanu ka baqaynaa bal cidihaydala hadasho ina soo saara buu yihi bal meel anigu aan socdo cidihaydala hadasho buu kaasuu soo baxay saxaabadiioo de cumar a ah, wuu daba socda allaahuma aciza alislaama biaxad alcumarayn maanta islaamku waa gacan ku gambad kuwii ku dhashay ee awiyaashood iyo aabbahood ku dhashayna wax badanoy afka ka sheegaan dhaqankoodii waa kama muuqdo ilaahayna inaga diinteenna hayna baro ilaahay diinteenna hayna baro kuwii ku dhaqmana ilaahay haynaga dhigo kuwa ku faana alla haynaga dhigo kuwa kor u qaada allah inaga dhigo kuwa barta allah inaga dhigo kuwa u dhaydiya allah inaga dhigo kuwa u ficiltama allah inaga dhigo kuwa xoolahooda u bixiya allah inaga dhigo kuwa dhididkooda u shuba allah inaga dhigo kuwa dhiigooda u shuba allah inaga dhigo khaatimada allah inoo hagaajiyo nebi maxamed macigiisa allah inaga dhigo sala allahu calayhi wasalam kuwuu nebi maxamed ku faani lahaa yowma alqiyaama allah inaga dhigo kuwuu nebi maxamed ka faani lahaa inoogama dhigo kuwuu nebi maxamed ka jeesta ilaahay inagama dhigo yaa rab alcaalamiin waalidiinteena ilahay dembigooda ha dhaaf waalidiintii waxayna soo bartay inagu dadaashay inta nool ilaahay cumrigeeda iyo cizi allah ku nooleeyo inta xijaabitana qabriga allah u nuuriyo culammadii iyo raggii malcaamadda iyo diintana soo dhigay mashaayikhdii xuquuqda nagu lahaa ilaahay inta nool karaamo iyo cizi ku noolaysiiyo inta xijaabitana qabriga allah u nuuro dhulkeena ilaahay khayraadkiisa hayna siiyo dad walaala haynaga dhigo cadaawada cadaawadaha iyo colaadda alla haynaga qaboojiyo dad isjeceloo walaalo alla haynaga dhigo xasadka iyo xiqdiga iyo xumaha iyo xanta laafteenna alla haka qaada yaa rabaalcaalamiin waxarsadar ilaahay laafteenna haka qaado ilaahay waxaan ka baryaynaa khayraadkiisao dhan ilaahay subxaanahu watacaala inuu ina siiyo islaamkana ilaahay inuu kor inuu ka yeelo ayaan ilaahay ka baryaynaa subxaanahu watacaala in allaale inta bugta in allaale inta bugta xumad iyo xanuun hayo degdeg ilaahay baan uga barana ilaahay subxaana watacala inuu ka qaada ya rab alcaalamiin inta inaga maqan ee qurbo inagaga maqan diintooda iyo dadkooda iyo xoolahooda ilahay u xafda ya alcaalamiin iyagoo diintoodii qabo ubad ilahay hanoo soo celiya ya alcaalamiin dhulkeennan iyo aynu joognana ilaahay khayraadkiisa hayna siiyo batoolkiisa iyo dahabkiisaba ilaahay haynoo soo saaro ilaahay kuwa tuugsada ilaahay inagama dhigo gacmaha hooseeya ilaahay subxaanahu watacaala inagama dhigo dowlad diinta taagta oo sunada nebiga u ogta ilaahay haynooga dhiga yaa rab alcaalamiin agagaarkeena dhibaatooyinka ka taaganba ilahay haka fayda iyagana yaa rab alcaalamiin wasala allahu calaa sayidina muxamadi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam الناس ثم مضى عنه وخلاه بين الشافق على إلف يسر به إذ صار أغماضه يوما وسجاه يبكي عليه قليلا ثم يدفنه فيمكن الأرض منه ثم ينساه وكل ذي أجل يوما سيبلغه وكل ذي عمل يوما سيلقاه